بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال صاحب العقد الفريد يصف الدنيا صاحب العقد الفريد oo adduunyada tilmaamaya ama adduunyada sifaynaya ayaa gabaygan tiriyey ألا إنما الدنيا نضارات أيكة إذا اخضر منها جانب جف جانبون هي دار من لا مال إلا فجائع عليها ولا اللذات إلا مصائب فلا تنتحل عيناك فيها بعبرة على ذاهب منها فإناك ذاهبون ألا إنما الدنيا أدنيadu نضارة أيكة waa kan yar oo magoolaysa ama cagaar ah إida اkhdara minhaa markuu cagaar noqdo jaanibun dhinac jafa jaanibun dhinaca kale ayaa soo qalala adduunyada gebigeegu waa nadaaratu ayka waa kan amaa kan yaroo dhalaalaysa weeye alaa inama dunya adduunyadu nadaaratu aykatin waa ka dhalaalaysa ida akhdara minhaa marka uu cagaar noqdo jaanibun dhinacna jafa jaanibun dhinaca kalea sii qalala adduunyada hadday qeybtani faraxsan tahay qeybta kale ayaa warwar iyo dhibaato ku jirta hiyo daaru waa daar mal aamaalu maaha waxa la ididiishaa ilaa fajaa'icu wax kaa ku xanuujiyo mooye wax kale waa daar waxa alla waxa aad idi ididiilanaysaaba ay xanuunun kugu noqonayaan hiyo daaru waa daar mal aamaalu maaha waxa la ididiishaa ilaa fajaa'icu calayha waa kuwa ku xanuujinaya oo dusheeda kugu xanuujinaya wala ladaatu macaaniyaduna ma aha ilaa masaa'ibu musiibooyin mooye wax kale shayga macaanaed is leedahay dunida waa yaalaana waaba musiibo buu yidhi falaa taktaxil caynaak labadaada indhood yayna indha kuulan fiiha adduunyada dhexdeeda bicabratin ilmo wuxuu ku leeyahay indhahaagu yayna ilmo ku kuulan kolkaa indhuu ku ilmuu ku indhakuushay kuushay macnaheegu waxa weeye carabtu waxay isticmaalaan tacbiir odhanaya qofkaasi ilmuu ku indhakuushay kuushay bimacnaa ilmaa ka da'day halka ay ka yidhaahdeen xalay toole daqiiqad hurdo kumaana indhakuulan hurdo kuma indhakuulan kolka hurdada laguma indhakuulshee ma seexan bay u jeedaan oo waa balaaqanimo unbay uga jeedaan ma seexanin falaa tagtaxil yayna kuulanin caynaaka labadaada indhood yayna kuulan fiiha dunida dhexdeeda bicabratin ilmo calaa daahibin ay u ilmeeyaan mid ka tegay minha xaggeega fa inaka adiguba daahibun waa tegi doontaa war ma qof dhintay baad u ooye adaa dhiman doonee buu ku leeyahay adiga laftarkaagaa dhiman doonee qof dhintay inaad oydo maaha wa qaala ibnu lmuctaz wuxuu ihi nin ibnu muctaz can ihanaa'i wa in aglaabihi hamanaa bal ilkariimu aladii yucطii cadiyatahu ligayri shayin siwa istixsaanihi lxasanaa laa yastakibu bibadli lcurfi maxmadatan walaa yamunu ida maqallada minana laysa ma aha alkariimu ka sharafta lihi alladii ka yucdii bixiyo cadiyatahu wuxuu bixinayo can ihanaai ammaan xaggeed war qofka sharafta lihi ka kolka la ammaano wax bixiyo maaha buu ku yidhi haddaad aragto qof markii la ammaano wax bixinaya sharaf maaha sharaf ma leh laysa maaha alkariimu ka sharafta lihi alladii ka yucdii bixiya cadiyatahu waxa uu bixinayo can ihanaa'i ammaan xaggeed ka bixinaya wa in aklaa qaalibaha ka dhigo bihi samana lacagta qaalibaha ka dhigay wax weynba ha bixiye eh qof la ammaanay oo wax bixiyey maaha deeqsi buu kule kariim ma aha bel ilkariimu ninka kariimka ee deeqsigi ihi alladii ka weeyaan yucdii bixiyo cadiyatahu wuxuu bixinayo ligayri shayin waxba la-aan ninka waxbala-aan wax bixiya ninka ayaa deeqsiya kii oon la ammaanin markuu qofku wax bixiyo ayaa la odhanayaa waa deeqsi bal ilkariimu ninka deeqsigiihi alladii ka weeyaan yucdii bixiya cadiyatahu wuxuu bixinayo ligayri shayin waxbala-aan ayuu u bixiyaa siwa istixsaanihi alxasana shayga xasanka ah inuu qurxistay mooye wax kale iyo ujeeddo kale uu u bixinayaana ma jirto laa yastakiibu abaal kuma dalbo bibedlil curfi curfiga markuu bixinayo maxmedatan wa xamdi iyo ammaana kuma rabo walaa yamunu mana galladaysto idaa maa qallada alminana markuu minanka bixinayo iyo waxyaabaha la ysku galladaystana ma sheeg sheego deeqsiga astaamihiisu waxa weeye waxa uu bixiyo isagiiyo ilaahay bay ka dhexeeyaan haddaad aragtay laakiin qof t v u yeedhaya oo idaacad geynaya oo meel kale ka sheegaya maaha sheekkaasi ilaahay dartii wuxuu u bixinaya waa wax kale waa adduunyuu u bixinaya ama magac buu ku doonaya ama wax kaluu ku doonaya laakiin ilaahay dartii qofka u bixinaya waxa weeye markuu bixiyey ayaa ugu dambaysa nebiguna wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam kelmad balaaqaa oo odhanaysa waxay midigtaadu bixinayso bidixdaadu yayna ogaanin waa laba qacmood oo isku yaalla weeyi laba oo qacmoodoo adiga kugu yaalla weeyi kolley waad garanaysaa ama waad dareemaysaa kolka waa balaaqa ahaan kinaayo ahaan weeyi lagaga kinaayoonayo ka bidixdaada fadhiya ayuuna ogaanin markaad shay sadaqa ah ama shay un markaad la baxayso sadaqa iyo hadiyad ku dooni ka dhigo oo unur waxaad nasri u bedeshaa albeytayn alaatiyatayn labadan bayd ee soo socda nasran fasiixan uma cayin waxaad cayintaa aljumal alkhabariya jumlooyinka khabarka ah waaljumal alinshaaiya jumlooyinka inshaha ah alatii taatii biha fii nasrika ee nasrigaaga iyo hadalkaaga ka dhex muuqan doonta wlaa tstanic ila lkiraama fainahum yujaazuuna bاnacmaai man kana munciman ومن يتخذ عند اللئام صنيعة تجده على آثارها متندما ولا تصطنع صنعوا سمين صنيع يوح وناكسن ila alkiraama dadka sharafta le mooyaane haddaad qof liita wanaajiso waa tamarud buu ka qaadaa madax adayg buu ka qaadaa waxaa la yidhaahdaa doqonna markaad isbaratiin baa la yska ilaaliyaa qofka shakhsiyadiisu ay liidatana marka wanaag loo sameeyaa la yska ilaaliya qof shaksiyan u liita haddaad wanaag u samayso tamarud iyo madaxadayg buu ka qaadaa doqonna markii loo qoslo markaa ayay kasii daraan walaa tastanic wanaag ha u samayn ila alkiraama dad sharaf le mooyaane wax kale fa inahum dadkaa sharafta lihi yujaazuuna way abaaliyaan binacmaai nimco ayay ku abaaliyaan man kaana munciman qofka muncimka ee wax bixinaya waman yatakid ninka ka yeesha cinda li'aami dadka liita agtooda saniicatan wanaag tajidhu waad heli doontaa calaa aathaariha raadkeega mutanadiman isagoo ka qoomamoon doona haddaad nacas wanaag u samayso in badan baad ka qoomamoon doontaa buu leeyahay layliskaa afraad adaan kuu dhaafaya kollay kitaabkaa kaaga shaqeeye dib ugu noqo ashirkeena alkhabar algarad min ilqaa'i alkhabar culimo waxaynu arkaynaa ujeeddada iyo hadafka ugu ballaadhan ee horta hadal loo sameeyo ama khabar loola yimaad ujeeddada ugu ballaadhan ee khabar loo sameeyaa waa maxay waa cashirkeennan algaradu min ilqaa'i alkhabar markaad war sheegayso hadafkaad ka leedahay waa maxay haddaad war iyo fariin sheegto maxaad uga jeedaa ma isweydiisay sida caadiga ee loo yaqaano balaaqada laba ujeedo ayaa mid ahaan looga jeedaa markaad doonayso inaad warranto laba ujeedo ayaa mid ahaan loo warramaa qofkani waruuna ogeyn inaad u sheegto waa doonaysaa waxaa loo yaqaanaa markaa faa'idatulkhabar baa la yidhaah maxaa la odhanayaa baynu nidhi faaidatulkhabar baa la odhanaya qofku wuxuuna ogeyn haddaad u sheegayso waa faa'idatulkhabar marka labaad ee la hadlayo ujeeddada loo hadlaa waxay noqonaysaa warkanaad sheegayso ninkanaad u sheegaysaa wuu ogaaye inaad og tahay inuu ogaadun baabad ujeeddadaada ka dhigaysaa inaad adigu og tahay inuu ogaado tusaalaan ku siinayaa haddaan ku idhaahdo haddaan ku idhaa tusaale ahaan dooxii biyaa socda adoona ka warqabin dooxii biyaa socda baan ku idhi kamaanadna warqabin waa faa'iidatulkhabar ujeeddada aan halkaa ka nahay maxay noqonaysaa baynu nidhi faa'iidatulkhabar weeyaan war adan hayn baan kuu sheegayey haddaan ku idhaa qur'aanka waad xifdisan tahayna ma war adan hayn baan kuu sheegaya adigaan kula hadlo war qur-aanka waad xifdisan tahaan ku idhi war adan hayn miyaan kuu sheegayaa ma naftaadan kaaga warramayaa sow ma ogid inaad qur-aanka xifdisan tahay waxaan u jeedaa uun i ogow inaan ku ogahay baan ku leeyahay hadalkaa waxaan uga jeedaa inaan ku ogahay ila soco uun baan ku leeyahay qur-aanka inaad xifdisan tahay waan ku ogahay halkaan ka odhan lahaa weeyi labadaa ujeeddo weeyaan labada ujeeddo ee rasmiga ah ee markaad hadlaysa aad u hadasho bal haddaba su-aalan idin weydiiyo waxaan ku idhi caamir baa xaggan iga fadhiya caamiro waxaan ku idhi saaka afartii baa toostay ma faa'iidatu lkhabar baa ma waradan ogeyn baan kuu sheegayaa mise waxaan kuu sheegaya inaadan anigu inaad inaan ku ogaawin inaad ogaato warkaan baan kuu sheegaya waradan ogeyn waayo ma naftaadaan kaaga warrami haddaan ku idhaa afartiibaad saaka kacday naftaada kaagama warrami karo waxaan u jeedaa uun inaan ku ogaa markaa toostay iyo ogow intaa un baan uga jeedaa inaad fahantaan u malaynaya labada ujeedo ayaa culima horta asalka hadalka lagu soo khulaaseeya faaidat lkhabar maxaynu nidhi faa'idat lkhabar iyo laazim lfaa'ida labadaa ujeeddaa lagu soo ururiyaa waa faa'idat lkhabar iyo laazim lfaa'ida faa'idat lkhabar waa warka markaadan garanaynin laazim lfaa'idana warka markaad garanayseed qofka leedahay ogow inaan ku ogahay haddaba ilaahay markaynu la hadlayno balu fiirsada ilaahay subxaanahu wa tacaala markaynu la hadlayno ilaahay faa'iidatulkhabar baynu u sheegaynaa miyaynu odhanaynaa war una ogeyn baanu sheegaynaa miyaynu odhanaynaa maya ma odhanayno haddaa ilaahay warka uu ogaaye inaguna ina ogeyn inaynu ognaho annaga na ogow inaanu ognahay baynu odhanaynaa laasimulfaa'idana maka dhigna maya labadaa ujeedo markaad ilaahay la hadlaysa midna loolama hadlo labadaa ujeedo midkoodna ilaahay loolama hadlo waxaa loola hadli doonaa ujeedooyin kaloo la yidhaahdo alkhuruuj min muqtada daahir ama can muqtada daahir ayaan loola hadli doonaa in sha allahu tacaala algaradu ujeeddada min ilqaa'i alkhabari khabarka loo ilqeeyo ama loo hadlo wulida nabiyu sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu dhashay caam alfiili sanadkii caamulfiil la odhan jiray ee maroodiga kelmadaa wulida nebiyu nebigu wuxuu dhashay baynu nidhiye rasmigeega markaad doonayso wulida nebiyu nebiga waxa la dhalay weeyaan waa majhuul laakiin ficilada noocaasoo kalea marar badan baad aragteen in sidaa loo macneeyo afartan ficil baa jira iyagoo sidaasa si caadiya loo macnayn karo afartan ficil wulida nebiyu sala allahu alayhi wasalam rasuulka waxa la dhalay caamulfiil sanadkii maroodiga ayaa rasuulka la dhalay haddaba caamulfiil waa sanadkii ninkii abraha la odhan jiray abraha uu kacbada ku duulay nin xabashiya oo yaman barasaab ka ahaan jira oo yaman guumaysan jiray ayaa kacbada ku duulay ninkaasina sababta waxay ahayd carabta ayuu la yaabay siday kacbada u weynayso kadibna daar buu dhisay qulayso la odhan jiray buu yaman ka dhisay daar qulayso la yidhaha buu yaman ka dhisay qulaysa qulaysadu qalansuway ka timid oo qulaysa waa koofiyad riddo odayaashu markay gurigaa dherarkiisa eegayaan ay madaxa foorinayaan ay madax dhakada sare eegayaan saa leeyihiin ay koofiyadii dambe ka dhici jirtay markaasaa qulayse loo bixiyey waa kii koofiyadaha ridayey baa la yidhi markaa saasaa loo eegi jiray guri aad u dheeroo qurux badan buu dhisay markuu gebagabadii gurigaa dhisay buu yidhi dee sida kaa loo jecel yahayba kan ha loo jeclaado ma odhan nin kacbada loo xajiyeyne wuxuu yidhi warkanna sida kaasoo kale ha loo qiimeeyo wuxuu moodayaa in carabi quruxdunu ay kaa la qiimaynaysay ilaahay baa dadka qalbigooga jeclaysiiyey ilaahay baa qur inagu yidhi tahwi ilayhi afidatun min annaas soo maahayn waxaynu ognahay ilaahay baa jacayl dadka u saaray waxaa jira hadaba nin ree maka ah oo maqlay guriga inuu doonayo in loo xajiyo markuu yidhi gurigan ha loo soo xajiyo kacbada waan duminayaa ma odhan laakiin kan ha loo soo xajiyuun buu yidhi oo hala qiimeeyo sida loo qiimaynayo kaaba nin ree maka ah ayaa arinkii ka xanaaqay oo intuu aad habeen intuu soo guuray ayuu soo cararay markaasuu gurigii markii laga kala tegay qulaysa ayuu yimid cunto badan badan badan badan intuu cunay ayuu saxaro badanna kaydsaday oo markii laga kala tegay buu gurigii intuu la dhex fadhiistay ayuu ku dhex xaaray haddana xaarkiibuu gidaaradii marmariyey wuu iskaga tegey markaa waagu markuu berye abraha iyo gruubkiisii soo fadhiistaa un ba maxaa uraya gidaarkii lagu tiirsadaba xaarunba dadka ka soo raaca war waa maxay arrinkan abraha wuu nin fikri badan buu ahaa wuxuu yidhi waan fahmay sheekadaa waxa sameeyey nimankii reemaka ma garanaysiin ee nidhi xaggan ha loo soo xajo nimankii baa ka xanaaqay oo iyagaa sidaa sameeyey markii hore kacbada dumiba isma lahayne buu yidhi waa inaan dumiyaaba go-aankaasuu qaatay inuu kacbada dumiyo waa kii kacbadaba ku duulay nin camar la odhan jiray oo carbeed oo ciidan haystay baa dhexda dagaal ay ku galeen abraa dhaawac yar baa soo gaadhay laakiin ninkii ciidanka haystay wuu qabtay ciidankiisiina wuu laayey camar wuxuu yidhi waryaahe isfuro oo waddada maka loo marana tus buu yidhi adiga waanu ku daynaynaaye camar sidii buu ku soo kaxeeyeoo isagu jidka ayuu soo tusay isagoo warwarayo isle aarmu ilaahay ku halaagaa ayuu jidka tusay maroodigii maxamuud lo odhan jiray waa kii ka fadhiistay markii dambe maxamuud baa maroodiga lo odhan jiray maroodigii waa kii ka fadhiistay ee diiday marka xagga kacbada loo jeediyena wuu fadhiisanayuun marka xagga kale loo jeediyena wuu dhaqaaqayayuun wax kaste way sameeyeen maalintii hashii nebigu ay fadhiisatay ee saxaabadu ay lahaayeen hashii way daashay muxuu nebigu ku yidhi ma daalin buu rasuulku ku yidhi hashani caadadeeduna inay daasho maahee allihii maroodiga fadhiisiiyaa fadhiisiiyey buu yidhi hashan kolkaa caamulfiil sanadkaas ayuu ahaa markay in yar u soo jiraan kacbada ayuu amarkii yidhi haddaba maka idin keenaye waa laydin halaagii anu waan idinka baxsanaya waa kii ka baxsaday uu ka cararay waa kii ilaahay shimbiraha ku salliday dee camar iyo carabiba buur bay fuuleen iyagoo buurta fuulayay arkeen shimbiro raacraacoo nimankan laynaya camar dee wuxuu fahmaynin isaga la tooganaynayn shimbiruhu tooganayno orod buu isa soo dhigay xaggiiyo abraha markay ciidankii jabeen gabay buu kolkaas soo tirinaya ayna almafaru wlilaahu aalibu wlashramu lmaqluubu laysa algaalibu ayna almafaru xaggeed ku baxsan walilaahu aalibu ilaahay baa ku eryanaye ilaahay baa ku eryanaya xaggeed ku baxsan buu yidhi abrahow walashramu faruurna buu yidhi ashram waa ka labadan ba ka faruuran walashramu lmaqluub maanta ashram waa la jebiyey laysa alghaalib isagu waxba ma jebinayo buu yidhi wulida nabiyu sala allahu alayhi wasalam nebiga waxaa la dhalay caama alfiili sanadkii maroodiga ayaa rasuulka la dhalay haddaba halkaa khabar baa ku jira oo nebigu inuu caamulfiil dhashay baynu sheegnay wakhtigaa abraha kacbada kusoo duulay maxaynu uga jeednaa qadiyaddaa haddaba welida nebiyu sala allahu aleyh wasalam caamalfiil markaynu nidhaa qadiyaddaa macnaheegu waa maxay maxaan hadalkan u sheegay faa'idat alkhabar waxaadan ogeyn inaan kuu sheego ayaanu sheegay wa uuxiya ilayhi nebiga waa loo waxyooday fii sini larbiciin afartanka markuu rasuulku marayeyna waa loo waxyooday afartan jirkiibaa nebiga loogu waxyooday alayhi salaau wasalaam haddaba halkaa wa ulxiya ilayhi fii sini arbiciin in rasuulka afartan loogu waxyooday hadalkaana maxaynu ka garanaynaa ama maxaad ka qaadatay halkaa wa uuxiya ilayhi fii sini arbiciin waa faa'idat lkhabaroo waraadan ogeyn baa laguu sheegayaa wa aqaama bimakata rasuulku maka wuxuu deganaa alaaa casharata sanatan saddex iyo toban sannadood ayuu rasuulku maka deganaa saddex iyo toban sano ayuu rasuulku maka deganaa halkaana maxaad ka qaadatay hadda rasuulku saddex iyo eh, toban sanuu maka deganaa marka lagu leeyahay saddex iyo konton sanadood buu nebiguna maka deganaa maxaa looga jeedaa markaa saddex iyo toban sanuu maka deganaa waa bacd alwaxyi bacd alwaxyi rasuulku intii loo waxyooday kadib intee in leeg buu maka deganaa saddex iyo toban sano ayuu maka deganaa laakiin qablalwaxyina afartan buu deganaa isku geyso tirada markaa saddex iyo konton sano ayuu rasuulku kolkaa maka deganaa alayhi salaau wasalaam wa bilmadiinai madiinana cashran toban sano ayuu nebigu deganaa madiinana muxuu rasuulku deganaa toban sannadood ayuu nebigu deganaa madiina intaasoo dhan waad aragtaa waa jumlooyin wada khabar ah ujeeddada iyo hadafka laga leeyahay waa faa'idatulkhabar waxaadan ogeyn oo lagu sheegayay ahaayeen kaana cumar binu cabdulcasiis cumar binu cabdulcasiis waynu garanaynaa waa ninkii cadaalada badnaa cadaalada badnaa cumar bin cabdاlcaziiz raximah llahu radia allahu canhu waa khamis اkhulafaa araashidiin baa lagu tilmaamaa wakti cadaaladdu ay yaro liicday oo yaziidyada qaarkood ay yimaadeen ayuu ilaah subxaanahu wa tacaala cumar binu cabdulcasiis ummadda u keenay cumar binu cabdulcasiis markaa ayuu soo baxay cadaaladiisa waa ninkii la garanayo ee baalku una adhiga cuni jirin markuu noolaa cadaalad wuxuu ka qabo baalkuba adhiga ma cuni jirin cumar binu cabdilcasiis niman odayaalaa maalin u yimid cumar markaasay yidhaahdeen cumarow waa odayaashii magaalada arrin bay kala hadlayeen arrinkii waxay la hadlaanba la hadlaanba la hadlaanba faynus yar baa u shidnaayo meel madow uga shidnaa markay odayaashii warkii dhammaysteen iyo ujeeddadii ayuu cumar kacayo markaasuu laydhkii yaraa faynuuskii yaraa buu baktiiyey aynu sheekaynay inoo wada bu sheekada waa ah maxay bay yidhahdeen cumarow laydhka maxaad inooga baktiisay faynuuska yar wuxuu i war baalku ku shaqaynayo islaamkaa iska lahaa bui hanti ummadeed buu yidhi hantidii ummaddana ko haddaynu dantii ummadda dhammaysanaynu iska sheekaysanayno dee hantidii ummadda isticmaali mayne inaga yaro baktiiye buu yidhi isaga ilan sheekaysanaynaaye ama tu aynu leenaho innagaynoo gaar ah aynu ku shubanno uu ka baktiye cadaaladda ninkaasi uu lahaa waxay ahayd runtii tu waxyaabo badan waxyaaba meelo badan loo soo qaado ay ayay ahayd waxaa la tilmaamaa habeen buu laydh ka baktiyey faynuus yar baa ka baktiyey nin marti uu ahaa ayaa istaagay oo fadhiiso fadhiiso bu yihi cumar waan baa yidhi may mutawaadic buu ahaa ilaa xad mutawaadic mutawaadic buu ahaa cumar baa kacay aayar buu hagaajiyey intu intuu bahashiiri dibaaradii eeduu soo hagaajiyey soo saaray ayuu baalkii shiday markaasuu yidhi qumtu wa ana cumar wa rajactu wa ana cumar waxaan kacay anigoo cumara waxaanan soo noqday buu yidhi isla anigio cumarun baan soo noqday maxaa iga goay ay maxaa noqday kolkaa qof marti ku a ah miyaa diran karta ma waxaan sheegaynin caqliga saliimkiiba ma sheegayo kaana cumar binu cabdilcasiis wuxuu ahaa laa ya'khudu kaan ka qaadan min bayt ilmaal baytulmaalka shay-an shay kama qaadan jirin hantida hadda ummaddu u shaqayn jiray hantida ummaddana waxba kama qaadanaynin hantida ummaddana waxba kama qaadanaynin ummaddana wuu shaqaynayey waktigan xaguu geysanayey war aakhiradiisuu geysanayey waktiga aad ummadda u shaqaynayso haddaad ummadda siiso oo jaanis yaroo kuu soo baxa adigu biilkaaga aad raadsato dahab weeye walaa yujri calaa nafsihi naftiisana uma samaynayn min alfayi qaniimada dirhaman shilin qura qaniimada iyo fayga hantidii la odhan jirayna hantidaa fayga ee gaalada laga soo qabsado dagaalla-aanta lagu soo qabsadana dirham kama qaadan jirin cumar sidaasay raggani ka ahaayeen waa runtii madaxdii muslimiinta soo martay haadihi cadaalatuhum wa haadihi dariiqatuhum waxaynu garanaynaa cumar bin khadaab buu inaanu dhalay maalin uu awr soo iibiyey meel buu tegay awr geel buu soo iibsaday markaasaa meel dadka loo diidi jiray ayaa la yidhi waa ina khaliif markii la yidhi baa la yidhi arugu daaya isaga geeliisa wuu daaqay geeliisiibaa ka yar naaxnaaxay geelii kale sayradda markuu yimid ee hantidii la iibinaya yaa la iibsani geela ugu shilis baa la iibsan soo maaha ina cumar ina cumar buu noqday markaa markii la iibsaday baa cumar loo sheegay ninkaa unba ugu hanti inankaagii unbaa maanta ugu maal u yeedha u yeedha buu yidhi waar yaahe ka keentay buu yidhi saw laguuguma daynin buu yidhi khaliifkaa dhalay intii uu dadka la dheeraa ayuu qiimeeyey wuxuu yidhi intaa dadka la dheer tahay waxa uu geelaagu kula dheeraaday halkaa dadka loo diidayo dadka ka dhexaysay ayuu ku naaxay kolkaa intaa iska keen buu yihi baytulmaalkaa lagu shubiye waa bangigaa ummaddaa lagu shubiye intaa uu geelaagu geelasha kale la dheer ken buu yidhi waa laga qaada waa cumar bin khadaab radia allahu canhu nimanku waxay ahaayeen niman de loo soo qaato cadaaladda aad la yaabaysid haddaba kaana cumar binu cabdulcasiis markaynu nidhaa laa ya'khudu min beyt ilmaali shay-an waraynaan ogeynoo laynoo sheegayo weeyaan waa faa'idat lkhabar walaa yujri calaa nafsihi min alfayi dirhaman naftiisana dirham qura fayga ugama qaadi jirin bal hadda eeg laasimulfaa'idaynu u gudbiye war ad og oo laakiin ujeeddadu ay tahay inaan ogahay uun ogow mutakalimku inuu og yahay ogow ayaynuu gudbi doonaa laqad nahadta waxaad toostay min nawmika hurdadaada alyawma saaka mubakiran xilli hore warniyow saakixi goor horaa toostaye ma waradan ogeyn baan kuu sheegayaa saaka inaad mar hore toostay ma anaa kaaga warramaya naftaada waad og tahay toostay haddaa maxaan uga jeedaa hadalkaa maxaad ka faa'iideysaa qofka ku hadlayae kula hadlaya inuu ku og yahay unbaad ogaanaysaa inaanku ogahay i ogow weeyaan markaa laazim lfaaid baa la yidhah laazim lfaaid laqad nahadta waxaad ka toostay min nawmika hurdadaada alyawma saaka mubakiran xilli hore anta adigu tacmalu waad shaqaysaa fii xadiiqatika beertaada kula yawmin maalin kaste war maalin kaste sawdiga beertaada ka shaqeeya maxaan uga jeednaa markaa maalin kasta beerta waad ka shaqaysaa markaan kuleeyahay ma waxaadan ogeyn baan kuu sheegayaa inaad shaqayso miyaadan ogeyn waad ogtahay inaad shaqayso haddaba ujeedada aan ka leeyahay waxa weye inaan ku ogahay maalin kasta inaad shaqayso i ogow intaa weeyaan macnuhu labadaasina waa laazim lfaa'ida nambarka shanaad laga bilaabo waxaynu u gudbaynaa khilaafu muqtada daahir waxaa la yidhaha khilaafu muqtada daahir khilaafu muqtada daahir waa labadaa ujeedo ujeedooyin aan ahayn oo hadalka loo samayn doono qaala yaxya albermaki wuxuu yidhi yaxya albermaki nin la yidhaah yukhaatibu isagoo la hadlaya alkhaliifata haaruun haaruun haaruunurashiid buu doonayaa inuu la hadlo khaliifkii haaruunurashiid yaxya albermaki waa reerkii baraamikada la odhan jiray haaruunurashiid baa dagaal qadhaadh la galayoo reerkan amsaxa laga dhigay amsaxa waa wax la laayiyo wax la qabtaa laga dhigay reerkan iyagaa haddaynu ka waranno bal mar baynu ka warrami doonaaye iyaga laftoodaa dhibaato ku kacay khatara dhibaato aad ka naxaysiin bay ku kaceen reerkani markaasay qacantii dawladduna si xun ugu dhacday waa reerkii uu soo lahaa markaynu soo maraynay famasaahum masaahum wa bustuhumu xariirun wa sabaxahum wa turaabun wuxuu ku galabaystay iyagoo xariir huwan wuxuuna ku waaberiistay iyagoo carada goglan waa reerkii uu noocaa usoo dhigayay weeyaan kolkaa ninkani waa gabayaa iyaga ay leeyihiin ama reerkan ka tirsan wuxuu yidhi marka ina albaraamikata aladii narumuu ladayka bidaahiya sufru lwujuuhi calayhimu khilacu lmadallati baadiya wuxuu yidhi ina albaraamikata dadkii baraamikada la odhan jiray aladiina kuwaasoo rumuu ladayka agtaada lagu soo daadiyey bidaahiyatin bisababi daahiya musiibo aawadeed kuwaasoo agtaada lagu soo xidhxidhay oo musiibo darteed halkan loo keenay waa baraamikada waa sufru lwujuuc wejigoogu waa wada huruud bal reerkan wejiyadooda eega buu yidhi waa wada huruude huruudda wuxuu uga jeedaa qofka marka gaajadu ay meel xun ka gaadho wejigiisa ayaa huruud noqda baa la yidhaahdaa calayhim dushoodana khilacu lmadalla dulligu dharkii uu ku siibay baa baadiye ka dul muuqataa dulliga dharkiisiina wuu ka dul muuqdaa buu ku yidhi dharkii dulliguna wuu ka dul muuqdaa wejigooguna waa huruud nimankan ina albaraamikata nimankii baraamikada la odhan jiray aladiina baraamikada oo rumuu ladayka agtaada lagu soo daadiyey bidaahiyatin bisababi daahiya musiibo aawadood loogu soo daadiyey sufru lwujuuh wejigoogu waa huruud calayhim dushoodana khilacu lmadalla dulliga maryihiisiibaa baadiya ka dul muuqda haddaba ninkan gabyayaa haaruunu rashiid markuu la hadlayo ma wuxuuna haaruunu rashiid ogeyn buu u sheegayaa waa maya haddaa haaruunu rashiid ninkan gabayaaga ah ma ayaa u sheegaya inuu og yahay miya oo laazimulfaa'iido inaan ogahay ogow miyuu leeya haaruunurashiidow waa maya muxuu uga jeedaa alistirxaam baa looga jeedaa istirxaam naxariis dalab baa la yidhaahdaa adigu haddaad saaxiibkaayoo waxoogaa hantiya iska haysta aad saaka u tagto ood ku tidhaahda xalay iyo shalay toona dabna looma shidin maxaad uga jeedaa xalay iyo shalay toona dabna looma shidin haddaad tidhaahdo war waan gaajoonaynaa baad odhan lahayd haddaad wuxuna ogaynun doonayso inaad u sheegto un war istirxaam wax noo dhiib weeyaan istirxaam weeyaan kolkaa ninkani wuxuu leeyahay gabaygan ujeeddada uu ka wato oo dhani waxa weeye istirxaamoo naxariistaadii mee buu leeyahay haaruun rashiidow qaala allahu tacaala ilaah baa yidhi xikaayatan kii ka warramaya can zakariya calayhi salaam rabbi yaa rabbi rabbiyow inii aniga wahana alcadmu lafaha idaciifay minii xaggayga lafihii baa ilaahaw idaciifay washtacala ara'su madaxii ayaa i ololay shayban ciro aawadeed madaxiina wuu i ololay lafihiina way i daciifeen ilaahay muxuu u sheegayaa ilaahay ma wuxuuna ogeyn buu u sheegayaa baynu odhan ilaahay wax kasta wuu og yahay haddaama waxaynu nidhaahnaa ninkani wuxuu u sheegayaa inuu isagu og ninkani inuu og yahay warkanna ilaahay uu og yahay labadii arrimoodba ilahay uu isla og yahay muxuu ninkani hadalka uga jeedaa idhaaru ducfi baa la yidhaha idhaaru ducfi daciifnimo ayuu muujisanayaa waa khilaafu muqtada daahir idhaaru ducfi baa la inuu yahay daciif meelna aan gaadhaynin buu doonayaa inuu caddeeyo rabbi yaa rabbi rabbiyow inii aniga wahana alcadmu lafihi ayaa i daciifay minii xaggayga washtacala ra'su madaxii ayaa ololay shayban ciro qaala axad lacraab nin reemiya ayaa yidhi yarfi isagoo u barooranaya waladahu ilmihiisii lamaa dacawtu sabra bacdaka wlsa ajaaba alsaa dawcaan walam yuujib isabru facuulun mafaaciluun facuulun mafaaciluun facuuluun mafaaciluun facuuluun mafaaciluun lamaa dacawtu sabra markaan sabirka u yeedho bacdaka adiga dabada walasa iyo warwarkaba markaan u yeedho ajaaba waxay ajiibayey alasa warwarka walam yujib imana ajiibaynin asabru sabirku ima ajiibaynin halkaa lamaa dacawtu sabra buu kaigu yidhi waxaan jeclaan lahaa walamaa oo kale wow oo kale in laga horreysiiye gabayga ama falamaa oo kale wax ma idinka horreysiinaya wow iyo wax mana ka horreysiinaya miya walamaa dacawtu sabra bacdaka wlsaa ajaaba alsaa dawcaan walam yujib sabru fain yanqaطic minka rajaau fainahu sayabqa calayka alxu alxusnu ma baqiya dahru wowga halkaa waxaa loogu soo darayaa caruudkaa sheegaya alcaruud alkaafiya caruudkaa sheegaya in wow lagu soo daro kolkaa macnuhu waa islamiduno macnuhu dhib ma lehe caruud caruud ahaan inaan wow kusoo darnaa waa inoo aad baynu ugu baahannahay walamaa dacawtu sabra sabirka markaan u yeedho walamaa dacawtu markaan u baaqo asabra sabirka markaan u baaqo bacdaka adiga dabada walasa iyo werwerkaba markaan u baaqo ajaaba waxa ajiibaya alasaa warwarkiibaa ajiibaya wuxuu yidhi inan baa ka dhintay markaan adkaysiga u baaqdo een idhaa warnin yahow adkayso markaan is idhaa amaa markaan u baaqo een is idhaado balkaalay markaan idhaa ajaaba alasaa werwarka unbaa unbaa ajiibaya dawcan isagoo yadeecaya walam yujib ima ajiibayo asabru sabirku ima ajiibayo sabirkuna wuu idiidayaa buu yidhi kaama adkaysan karayuu leeyahay ilmahaygiiow fain yanqatic haddii uu go-ay minka xaggaaga alrajaau rajihii aan kaa qabay rajihii haddii uu go-ay fa inahu sayabqaa baaqi buu noqon doonaa calayka dushaada alxusnu werwarku maa baqiya dahru xilligu intuu jiro wuxuu ihi xilligu intuu jiro kollay kii ku warwara ayaan ahay gabaygaa muxuu uga jeedaa ninkaas haddaba inankiisa ma waruna ogeyn buu u sheeg dhintay eh haddaa inankiisa ma inaan ku warwarayo ogow buu doonayaa inuu yidhaa uba dhintay eh, waa maya maxaad u malaynaysaa muxuu uga jeedaa idhaaru lxusni walasa baa la yidhahdaa ujeeddada idhaaru lxusni walasa warwar buu muujisanaya miyaynaan isla hadal markaad aada warwarayso ma isla hadashaa ha waad isla hadashaa markaad warwarayso walamaa dacawtu markaan u yeedho asabra sabirka markaan u yeedho bacda ka dabada walsaa warwarkana markaan u yeedho ajaaba waxay ajiiba alasaa werwarka ayaa dawcan isagoo yadeecaya iyo ajiiba walam yujib ima ajiibo asabru sabirkii fain yanqatic haddii uu go-o minka xaggaaga alrajaau rajuhu fainahu shanigu waxa weeye sayabqaa calayka waxaa baaqi kugu noqon doona alxusnu werwer ayaa baaqi kugu noqon maa baqiya dahru xilligu intuu baaqi yahay camar ibnu kulhuum wuxuu leeyahay إذا بلغ الفضام لنا رضيع تخر له الجبابر ساجدين إذا بلغ الفضام لنا رضيع تkhir lahu اljabaabiru saajidiina waxaan filayaa gabayga radiic buu ahaan jiraye sabiyun baa inoo qoran soo maaha waa isla macno uun gabayguna ma wax mashkeladay ku kala duwan yihiin male laakiin waxaan filayaa un kolley gabaygu wuxuu ahaan jiray radiic halkaa sabiyun inaga yidhi إda balغa اlfidaama lana radiicun takiru lahu ljabaabiru saajidiina waxaa jiray gabaygan camar ibnu kalhuum nin la yidhaha geesi carbeed buu ahaa taariikhda meel adag buu kaga jiraa ninkan camar ibnu kalhuum hooyadiina hinde ayaa la odhan jiray hinde ayaa la odhan jiray haddaba awowgii hooyo ayaa nin khatar ahaa awowgii hooyo muhalil ma garanaysin muhalhilba awowgii hooyo ahaa ninkii libaaxa feedhka ku dilay muhalhil guri yaroo wuxuu dhistay gelisoo madaxun ka samaysan madax libaaxu ururiyey buu ka dhistay madax libaax ayaa u samaysnaan jiray muhalhil baa ninkan hadaba awow u ah waxaa dhacday boqor lo jiray camar ibnu hindi oo jaa'ir ahaa aad iyo aad u cadaalad xumaa mutakabirna ahaa ayaa beri madaxdiisii la hadlay wuxuu yihi waryaadaheen hooyaday buu yidhi dunida ma laga soo heli islaan aan lugaha u maydhaynoo iska kibrin karta way isla hadleenoo talow islaantaa ah hooyaday ee hinde la yidhaah islaan iska weynaysiin karta marnaba ma la soo heli karaa buu yidhi waa camar ibnu hindi baa odhanaya oo boqorkii haysan jiray barasaabka ka haystay isagaa haystayba barasaabka ma ahayn wuxuu haystay baxrain xiirana waa loo yaqaan marna xiiray ku tilmaaman qolana baxrain xiira ayuu loo badan yahay kolley boqorkii xiiro haystay amaa baxrayn haystay ee camar ibnu hindi lo odhan jiray baa yidhi islaan dunida ma laga soo heli karaa hooyadee aan lugaha u maydhaynin la wareejiyey oo lagu yidhi war hooyadaasow hinde lama yidha ha islaan kaleoo hinde la yidhaah baa jirtaa lagu yidhi islaantaasi waxay dhashay gabayaaga la yidhaha camar ibnu kulhuum waa geesi dagaalyahana wey camar ibnu kulhuum aabbaheedna waa ninkii muhalihi la jiray ee libaaxa feerhka ku dilay taarikhda meel adag buu kaga jiraa aabbaheed dagaal wuxuu hogaaminayay afartan sanadood socday afartan sanadood ayuu muhalhil hogaaminayey weligii ninkaasoo dagaal lagu lagu jebiyey lama arag muhalhil ninkaa marka laga hadlayo waxaa la tilmaamaa muhalhil baa ayaa ninkan awow u abaa la yidhi inankeeguna waa camr ibnu camr ibnu kulsuum oo geesi la yaqaano ah kolley islaantaasi haa hooyadaa way iska kibrin baa la way iska weynaysiin baa lagu yidhi waxaa dhacday iigu yeedh u sheegine bu isag iyo hooyadiiba camr ibnu kulhuum baa lagu yidhi adii hooyadaaba boqorkaa idin doonaya hooyadii buu soo kaxeeyey markuu soo kaxeeyey buu isna xaggii boqorka gurigii boqorku fadhiyey baa la fadhiisiiyey islaantiina gurigii islaamaha ayaa la fadhiisiiyey islaantii markay kabaha saaun iskaga saartay ee cuntadii lasoo hordhigay ayay islaantii kale dee boqorka way wada hooyadii shirqoolkane ayay dirasho ku bilowday oo waxay tidhi naawiliini wicaaa tamri bay ku tihi naawiliini wicaaa tamri daasadaa timirta ana hakeen bay tidhi ha fadhiisane markaasay islaantii socotada ayd yaabtay oo saaxibat lxaaja taquumu ilaa xaajatiha bay ku tidhi tabaahani baahideeda ha qabsato markii lagu celceliyey waxoogaa hadalkii ee hadalkii uu isku celceliyey ayay islaantii socotada ahaa qaylisay oo inankeegiibay u qaylisay waxay tidhi waadulaah bay tihi waadulaah alla dulliga meesha iga qabsadayobay tihi inankeegiibaa maqlay markuu warkii ogaaday gaadhkii boqorka ayuu laayey boqorkana qacantuu ku qabtay markuu qacanta ku qabtayba horta boqorka gabay dul tiriyey gabaygani waa kuu ka dul tirinayey kadibna boqorkii wuu dilay wuxuu yidhi idaa balaga alfidaama naaska markuu ka gurayo lanaa annaga sabiyun ilmaha naga dhashaa ka yareenu dhalnaa markuu naaska ka gurayo takhiru lahu waxa u sujuuda aljabaabiru boqorada ayaa u daata saajidiin iyagoo sujuudsan war boqoradaa u sujuuda buu markuu kaayaga yari naaska ka guraye kaayaga weyn maxaad u daydayateen buu yidhi maxaad noo soo doondoonatay boqorow gabay dheer buu ku dul akriyey wa ana almaanicuuna idaa qadarna ee gabay la yidhaha soo tiriyey annaga unbaa wax ceshina annaga unbaa wax bixina laqad calima alqabaa'ilu min macadin idaa e, idaa e, muxuu odhan jiray idaa qubabun biabdaxihaa buniina biana almaanicuuna idaa qadirna wa ana biana aduu gabay dheer buu soo tiriyey uu leeyahay qabaa'ilka oo dhani waxay og yihiin buu yidhi haddii duleedkooga nalooga dhiso taandhayar inaanu nahay annagu dadka waxaan doonana bixina waxaan doonana ceshana inaanu nahay dadka meeshay doonaanna dega meeshay doonaanna dadka u diida inaanu nahay wuu soo wadayo markaasuu yidhi idaa balaqa markuu gaadho alfidaama naaska inuu ka gudho lanaa annaga sabiyun ilmaha yaree naga dhashaa takhiru lahu waxa u daata aljabaabiru boqorada isla weyn ayaa saajidiina sujuud iyagoo sujuudsan u wada daata boqorkii halkiibuu ku dilay islaantiina sidiibuu u kaxaystay hooyadii maxaad u malaynaysaa kolkaa haddaba ninkan gabayaagii gabaygan muxuu ka ujeeddadu ka lahaa maxay ahayd faan miyayna ahayn faan fakri waa waxyaabaha loo faanka waxyaabaha gabayga loo tiriyo ayuu faanku ku jiraa markaa markaad faanayso kataba daahir binu xusein ayaa qoray ila alcabaas bin muuse alhaadi waqad istabda'ahu wuxuu raagsaday fii kharaaji naaxiyatihi sekadii dhinaciisa laga soo gurayey sekadii kharaaji naaxiyatihi sekadii lasoo bixinayey ayuu ninkan daahir binu xusein ayaa sekadii ay ka habsaantay sekadana waxaa soo ururinayay nin la yidhaha cabaas binu muusa alhaadi cabaas buu markaa gabaygan u qoray wuxuu yidhi walaysa akhulxaajaati man baata naa'imaan walaakin akhuuha maan yabitu calaa wajaal walaysa ma aha buu yidhi akhulxaajaati baahida ka u saaxiibkiihi mambaata ku waagu u berya naa'iman isagoo hurdaa war haddaad baahan tahay ama dan iyo ujeeddo haddaad leedahay waagu inuu kuu beryo maaha adoo hurdaa walaakin akhuuha ka baahida u saaxiibkiihi man yabiitu waa ku waagu u beryo calaa wajal isagoo baqaya war adigoo baqayo oo werwaraya inuu waagu kuu beryo weeyaan laakiin waagu kuu beryo ma aha adigoo hurdo oo raaxaysanaya talow gabaygan maxaa looga jeedaa ninka gabayga tiriyey ujeeddada uu gabaygan ka tiriyey waa maxay maxaynu ku tilmaanaa ujeeddadan ujeeddada uu gabaygan ku tiriyey waxaa loo yaqaanaa alxasu cala alsacyi waljiddi war waa dhiirigelin waa tirtirsi weeyaan adaa lagu tirtirsiyaya alxasu cala asacyi waljiddi baa la yidhaahayo waa dhiirigelin camalkaaga inaad sii joogtayso lagugu dhiirigelinayo waa aayaddii qur'aanka ahaydoo kale likulli mri'in maa kasab maxay ahayd likulli mri'in maktasab miyay ahayd likulli mri'in likulli mri'in minhum maktasab qof kastaaba wuxuu leeyahay wuxuu shaqaysto aakhare eg waxaa lagu soo hordhigayaa liisaskaagii baa lagu soo hordhigayaa haddii shaqo wanaagsanoo afacad lahayd haddaad shaqo wanaagsan oo ficila aad lahayd haddaad shaqo wanaagsan oo hanti aad ka bixisay aad lahayd tu wanaagsanood cibaado ka bixis eeg likulli mri'in minhu maktasab kolkaa maxaa lagu leeyahay war khayrkaagu yuuna yaraanin waa layna dhiirigelinaya xagga khayrka inaynu tartan u galno ayaa laynagu dhiirigelinaya markaa albax tadabar niya waxaad ka fikirtaa almihaalayni labada tusaale alawaleyni ee hore tajid waxaad heli doontaa almutakalima ninka hadlaya inamaa yaqsid inuu ujeedo an yufiida almukhaadaba mukhaadabka inuu ufaa'iideeyo alxukma xukun alladii xukunkoo tadamanuhu uu wato alkhabaru khabarku fii kulli mihaalin tusaale kaste wa yusamaa hada alxukmu xukunkan waxaa lagu magacaabaa faa'iidat alkhabar baa lagu magacaabaa falmutakalimu ka hadlayaa fi lmithaali alawal tusaalaha koobaad yuriid wuxuu doonayaa an yufiida saamica ka hadlaya inuu u faa'iideeyo maa kaana yajhaluhu wuxuu jahli kaga jiray oo min mawlidi rasuul sala allahu alayhi wasalam rasuulka dhalashadiisiiya wa taariikhi liixaa'i lahu iyo markii loo waxyoodayba wa zamani ladii iyo waktigii aqaamahu uu deganaa bacda dalika intaa kadib fii makata maka iyo lmadiina wa huwa isagu fi lmithaali haani tusaalaha labaad yukhbiruhu wuxuu ka warramayaa bimaa lam yakun yacrifuhu wuxuuna garanaynin can cumar bin cabdilcasiis ayuuna ka warramayaa oo min alcifati dhowrsooni iyo wazuhdi zuhdiya fii maali lmuslimiin muslimiinta hantidooda uu ka dhowrsoonaa ta'amal waxaad ka fikirtaa bada dalika miaale bacda dalika intaa kadib almiaaleyni labada tusaale ataaliyeyni ee kusii xiga tajid mutakalima mutakalimka waad heli laa yaqsidu minhuma isagoon uga qasdaynin an yufiida saamica saamica inuu ufaa'iideeyo shayan shay mima tadamanahu kalaamu kalaamku wuxuu sitay ah oo min alaxkaami axkaam ah lianna dalika arrinkaa macluumun lisaamici saamica waa loo yaqaanaa qabla an yaclamahu lmutakalim mutakalimku intuuna ogeysiinin ama intuuna ogaanin wainamaa yuriidu wuxuu doonayaa uun an yubayina inuu ogey inuu caddeeyo annahu caalimun inuu og yahay bimaa tadamanahu lkalaamu hadalku wuxuu koobsaday fasaamicu ninka saamica ah fii haadihi alxaal xaaladan lam yastafid ma faa'iidin cilman cilmi bilkhabari nafsi warka naftiisa uu cilmi yeesho wainama istafaada wuxuu faa'iidey ana almutakalima ka hadlayaa caalimun bihi warka inuu og yahay wa yusamaa dalika waxaa lagu magacaabaa laazima alfaa'ida baa lagu magacaabaa undur waxaad sii eegtaa ardayow ila alamsilati alkhamsati alakhiira shanta tusaale ugu dambaysa tajid waxaad heli doontaa ana almutakalima ninka hadlayaa fii kullin minha mid kaste laa yaqsid inuuna uga qasdaynin faa'idat alkhabr inuuna uga qasdaynin walaa laazima alfaa'ida inuuna uga qasdaynin wainamaa yaqsid wuxuu uga qasdayaa ilaa ashyaaa ukhraa ashyaa kale yastadlicuha labiib ka caqliga lihi uu daalacanayo wayalmaxuhaa uu ishaarayo min siyaaqi alkalaam kalaamka siyaaqiisa uu ka ishaarayo wayalmaxuhaa min siyaaqi lkalaam war halkaa min ma idin yidhi culimo ma man buu idin yidhi mise min war ma man buu yidhi mise min ciduu min doonaya baan doonayaa min eeg miim miimkaa fadxisan u hoos dhabay baan rabaa laa axad ma miimka miimka man a ciduu uhoos dhabayba ma jirto miimka mana miimka ma idiin kor dhabay mise ma xarakaynayo wuuna kor dhabay oo talo ma isku wada dabcad baynu sidanaa maxaa dhacay khaladkaa inay sheegaan weeyaane maanta waxay naga maqan baan u malaynayaa maxamedkiisii halkaasi waa min ha ku khaldamina man ha odhanina wayalmaxu ha uu ishaaraya min siyaaqi lkalaam buu ka ishaaraya fa yaxya lbermeki yaxya lbermeki ninkii la odhan jiray fi lmithaali alkhamis tusaalaha shanaad laa yaqsidu ma jeedo an yunbia inuu u waramo arashiid bimaa wasala ilayhi xaaluhu xaalkiisu wuxuu gaadhay wa xaalu dawii qurabaa'ihi qaraabadiisa xaalkoog wuxuu gaadhay oo min adulli dulli iyo wasaqaari dulliya lianna rashiida rashiid huwa ladii ka weeyaan amara bihi sidaa amray fahwa owlaa isagaa mudan bi an yaclamahu inuu og yahay walaa yuriidu kadalika sidaasoo kale uma jeedo an yufiidahu inuu u faa'iideeyo annahu caalimun inuu og yahay bixaali nafsihi naftiisa xaaladiisa wa dawii qaraabatihi qaraabadiisa kuwa u saaxiibka ah wainamaa yastacdifuhu naxariisun buu ka doonayaa wayastarximuhu raxmadun buu ka rabaa wayarjuu shafaqatahu shafaqadiisi naxariistiisuu rajaynayaa casaa an yusqiya ilayhi inuu udhag raariciyaa la arkaa oo fa uu dib ugu soo laabto ila lbiri bihi inuu biri u sameeyo walcadfi calayhi uu u naxariistana wa fi miaal asaadis nambarka lixaad yasif wuxuu tilmaamayaa zakariya calayhi salaam xaalahu xaalkiisa ayuu tilmaamaya wayudhir wuxuu muujinayaa dacfahu ducfigiisa wanafaada quwatihi awoodiisii inay tagtay walacraabiyu ninka acraabigii fi lmithaali saabic nambarka toddobaad yataxasar wuu qoomamoonaya ilmihiisa dhintay buu u qoomamoonaya wayudhir wuxuuna muujinayaa alasa werwer iyo walxusn calaa faqdi waladihi ilmihiisa kolkii uu waayey wa fildata kabadihi kabidihi beerkiisa intii yarayd ee kamidka ahayd markii uu waayey wa camar ibnu kulhuum fi lmithaali haamin tusaalaha sideedaad yafkar wuxuu ku faanayaa biqowmihi tolkii wa yubaahi wuu ku faanayaa bimaa lahum waxay leeyihiinoo min alba'si balaaye iyo walquwa awood ah wa daahir ibnu xusein fi lmithaali alakhiir nambarka ugu dambeeya laa yaqsidu ma jeedo alikhbaar inuu waramo walaakinahu yaxuu wuxuu ku dhiirigelinayaa caamilahu ninka caamilka ah cala nashaadi firfircooni iyo waljiddi dadaal fii jibaayati alkharaaj sekada soo ururinteeda wajamiicu haadihi اlaqraad ahdaaftan oo dhan alakhiira ee ugu dambaysa inamaa tufham waxaa laga fahmaa min siyaaqi اlkalaam kalaamku habku u socdaa laga fahmaa laa min asli wadcihi xagga wadcigiisa asalkiisa lagama fahmo alqawaacid alslu fi اlkalaam alslu fi اlkhabr khabarka waxa asal u ah alslu fi اlkhabr khabarka waxa asal u ah an yulqaa in loo tuuro liaxadi qaradayni laba laba ujeedo mid ahaan in khabarka loo tuuro markaad doonaysa inaad war sheegto laba ujeedo ayaa mid ahaan warkaa loo sheegayaa waa maxay talow hadda waa asalka ifaadat lmukhaaab lalahadlaha ayaad u faa'iideyni alxukma xukunka alladii xukunka tadamanatu ay koobsatay aljumlatu jumladu inaad ninka u sheegayso war uuna ogeyn waa kow wa yusama dalika alxukmu waxaa lagu magacaabaa faa'idat alkhabar baa lagu magacaabaa ifaadat lmukhaaab iyo inaad mukhaaabka u faa'iidaynayso ana almutakalima mutakalimku caalimun inuu og yahay bilxukmi xukunka wa yusamaa dalika waxaa lagu magacaabaa kaa laazima alfaa'ida baa la yidhaha laazima alfaa'ida qad yulqa alkhabaru khabarka waxaa loo ilqeeyaa ama loo tuuraa liaghraadin ujeedooyin ukhraa kale oo tufhamu laga fahmayo min asiyaaqi siyaaqa minhaa waxaa ka mida maa ya'ti kan soo socda alistirxaam baa mar loo hadlaa naxariis dalab idhaaru ducfi ducfi aad muujisanaysaa marna loo hadlaa idhaaru taxasur qoomamo aad muujinaysaa mar loo hadlaa alfakru faan baa mar loo hadlaa alxahu dhiirigelin cala asacyi waljiddi dadaalka dadka lagu dhiirigelinayana mar baa loo hadlaa namuudaj fii bayaan aghraad alakhbaar aadaabta bal haddaa tusaalayaashan laga leeyahay eeg kaana mucaawiya wuxuu ahaa radia allaahu canhu xasana siyaasan nin aada u siyaasad fiican buu ahaa watadbiir maamulkiisu ninuu can yahay buu ahaa yaxlumu wuu dul qaadan jiray fii mawaadici alxilmi meelaha dulqaadka wayashtadu aad buu ugu adadkaa fii mawaadici shidda meelaha ad adayga marka lagu ad adkaanaya meelaha ad adayga loo baahan yahayna nin ad adag buu ahaa meelaha jileeca iyo naxariista loo baahan yahayna nin jilicsan buu ahaa artalow maxaan uga jeednaa ma faa'idat alkhabarba ma laazimu lfaa'idaba labada horta waa midkee waa faaiida abr waxaadan ogeyn oo laguu sheegayo weeyaan waa faaiida abr markaa laqad adabta waxaad edbisay beniika inamadaada biliini dabacsanaan iyo warifqi dhimrin baad ku edbisay laa bilqaswati ad adayg iyo walciqaabi ciqaabsi kumaadan edbin artalow maxaa lagaaga jeedaa marka lagu leeyahay war caruurtaada waxaad ku edbisay naxariis istirxaam ma aha waxa weeye laazimul inaan ku ogahay caruurtaada sidaad u edbisay ogo weeyaan maxay noqonaysaa markaa laazim lfaa'ida bay noqonaysaa i oga weeyi inaan war inaan ku ogaysa ad u edbisay sax tuwufiya waxaa geeriyo waaa lwaa waxaa la dilay ama waxaa geeriyoodayna waad odhan kartaa tuwufiya waxaa la dilay tuwufiya waxaa la oofsaday cumar bn khaaab radia alaahu canhu sanata alaain waishriin min alhijra taariikhdu saddex iyo labaatan markay ahayd ayuu cumar bn khaaab ayuu geeriyooday ama la dilay ka warrama halkaa maxaa looga jeedaa ma faa'iidatu lkhabar baa waradan ogeyn oon kuu sheegaya mise waa laazimu lfaa'ida waa faa'iidatu lkhabar weeyi qaala abu firas alxamadaani wuxuu yidhi waa ninkii khatarta ahaa isagoo safka hore ka dagaalamaya ayaa yurub gacanta ku qabatay afar sanadood ayuu yurub uxidhnaa oo jeel yurub ayuu ku jiri jiray way ku dhici waayeen inay ninkaa dilaan waayo muslimiintay ka baqayeen ninkani taliska guud ee muslimiintana uu ka socday noloshana gacantay ku qabteen haddana way ku dhici waayeen inay dilaan gebagabadii waxay idhahdeen aynu ku furanno wuxuun wuxuunan ku furanno muslimiin waxay noo dan ah hayna daayaan muslimiinta ninkana iyo rag lamid a ah, aynu ku furanno wuxuu idhi markuu hadlayey markaa ninkani wamakarimi cadadu nujuumi wamanzili mawa lkiraami wamanzilu ladyaafi wamakarimi aniga haddaad sharaftayda doonaysiin cadadu nujuum xidigaha cirka oo kale weeyaan bu yidhi farabadni waxay ka qabto aniga sharaftaydu sida xidigaha cirkoo kaley u badan tahay maba tirin kartiin wa manzili aniga gurigayguna ma'wal kiraam dadka sharafta le unbaa usoo hoyda gurigayga yaa usoo hoyda buu leeyahay dadka sharafta le unbaa gurigayga yimaada falow dadka sharafta le ma maalqabeenkunbuu ujeeda iyo inta magaca leh waa manzilladyaaf war martida iyo la garanaynin baa gurigayga yimaada ilan qofku inuu sharaf leeyahay waxaa lagu gartaa dadka una weji ka rabin buu wax siiyaa ama uu wax taraa dadka una weji ka rabin ayuu wax taraa waa astaamaha lagu garto shaksiga sharaftiisa ama ilaahay dartii waxa uu u bixinayo markuu muslimku shilinka bixinayo wuxuu yidhaa laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuura abaalkaama rabno iyo weji shukri iyo mahadnaq toona kaama doonayo waayo dee is anunbu anunbaaba la baxaya anuunbaaba isa siinaya shilinkan aakharaad geysanaysaa maogtahay ha arkin inaad ninkan wax ugu taraysee u arag inaad adigu naftaada wax u tarayso arag haddaad u aragto laakiin inaad qofkan wax u tarayso weli weli ma dhadhawid weli wa ma dhadhawide waxbaasi ah wa makaarimi aniga sharaftaydu cadadu nujuumi xidigaha cirka oo kale weeyi tira ahaan wa manzili aniga gurigayguna ma'wa lkiraam dadka sharaftala u soo hoyda wa manzilu ladyaaf waana martidu halkay hoyiga u ah wartalow muxuu ninkani gabaygan uga jeeday waa alfakru waa faan weeyi wuu faanayaa weeyi qaala abu ayib baa yidhi abu ayib lo jiray وma kul hawin ljamiili bfaacilin wla kul facaalin lahu bmutamimiin wamaa kulu haawin nin kastoo u hoobta liljamiili shay sharaf leh bifaacilin nin samaynaya maaha haddaad aragto qof doonayo wax sharaf leh inuu sameeyo hamoodin inuu samayni war dadka oo dhani sharafta ma sameeyaan in yaroo ilaahay ugu talagalaybaa sharafta taqaan oo samaysa wamaa kullu haawin nin kasta oo umahoob oo u hoobta liljamiili wanaagga u hoobta oo qaba is yidhaahdaa maaha bifaacilin nin sameeya walaa kullu facaalin nin kastaoo ficil badan lahu oo jamaalka jamiilka aad u sameeyaana bimutamimin ma dhammaystiro war nin isyidhi wanaag qabo inuuna samayn baa laga yaabaa wanaaggii nin isyidhi buu ku nin awal hore qaban jirayna inuuna dhammaystirin baa la arkaa talow muxuu uga jeedaa markaa ujeeddadu kale ma waxbuu inoo sheegayaa aynaan ogeyn ha waa faa'idat lkhabar waxaynaan ogeyn buu inoo sheegayaa ninkani wuxuu ku leeyahay dadku wanaagga way iska jecel yihiin inay wada sameeyaan hamoodin qalbiguunbaa laga jecel yahay run markaad ka warramaysa iyo daacadnimo dadku way iska wada jecel yihiin laakiin run iyo daacadnimo miyaa lagu shaqeeyaa hayay war xarfadaa socota iyo xariifnimada kolka wuxuu ku leeyahay run iyo daacadnimo waa la iska jecel yahay laakiin laguma dhaqaaqo xataa kii samaynayey bay marar badan ka hoos baxdaa buu ku leeyahay kolkaa wa faa'idat lkhabar waxaynaan ogeyn buu inoo sheegaya wa qaala aydan waxaa kaluu yidhi yarsi isagoo u barooranaya ukhta sayfidawla sayfudawle walaashii ayuu u barooranayaa sayfudawlo dagaal ku maqan ayay walaashii dhimatay sayfudawle xagguu ku maqnaa dagaal buu ku maqnaa walaashii baa dhimatay markaasuu gabaygan tiriyey wuxuu yidhi qadarta yaa mawtuka mafnayta min cadadin biman asaabta wakam askadta min lajabin qadarta ballantii waad ka baxday buu ihi yaa mawtu mawdow waar mawdow ballantii waad ka baxday buui ninkaad diratay sawdigii ballantii kaga baxay buu ihi ninkaad diratay ayaad ballan kaga baxday ninkanaad garanaysaa uu leeya waa diratay sayfudawlo dagaal buu tegey walaashii baa sii dhimatay kolkaa wuxuu leeyahay sayfudawlo adaa dirtay oo sayfu dawlo ka dagaalamayo gaaladoo dhan baa ku dhamaata dee sayfudawlo aduu kuu shaqaynayey mawdum sowka ragga sowka sowka soo laynayey buu yidhi kioo ragga soo laynaya oo adiga kuu shaqaynayaad adna isagii balanta kaga baxdood walaashiisii dishaye buu yidhi waa sidee hadarta ballantii baad ka baxday buu yidhi yaa mawtu mawdow hadarta ballantii waad ka baxday yaa mawtu mawdow kam afnayta imisaad baabi'isay min cadadin tiro alla maxaad rag laysay biman bisababi man kii sababkii maxaad ku laysay asabta maanta aad asiibtay warkar maanta aad geerida ku rideed walaashii dishay maxaad rag ku dishay isaga wa kam askata imisaad ku aamusiisay sayfu sayfudawle min lajabin qaylo iyo buuq alla maxaa meel laga buuqaya intaad sayfu sayfudawle u dirtay gebigoogiiba umayd ka wada dhigay buu yidhi qadarta ballantii waad ka baxday yaa mowtu mawdow kam afnayta imise ayaad baabi'isay min cadadin tiro maxaad baabi'isay biman bisababi man kii sababtiina maxaad ku baabi'isay asabta maanta aad asiibtay ee degeerida walaashii aad dishay wa kam askata imisead aamusiisay min lajabin qaylo artalow muxuu uga jeedaa idhaaru lxusni walasa wey werwer buu muujisanaya qaala abulcataahiya wuxuu yidhi yarti isagoo u barooranaya waladahu caliyan ilmo yaroo cali lo odhan jiray baa abulcataahiye ka geeriyooday ilaahay haw naxariistee wuxuu idhi bakaytuka ya caliyu bidamci cayni famaa agna lbukaau calayka shaya wakaanat fii xayaatika lii cidaatun waanta alyawma awcadu minka xayan bakaytuka waan kuu ooyey buu yidhi yaa caliyu caliyow bidamci cayni ishayda ilmadeedii baan kuugu ooyey allah caliyow maxaan kuu ilmeeyey buu yidhi famaa aqna albukaau oohintii waxba ma qaban calayka dushaada shay-an shayna oohintii wax alla waxay qabatay ma jirto buu yidhi wa kaanad waxaa ku sugnayd fii xayaatika noloshaada lii aniga waxaa iigu sugnayd cidaatun wacdi wacdi baan kaa heli jiray buu yihi aabbo mar alla markaan ku arko wacdi iyo wa iyo wax qaadasho ayaan ayaad ayaad lahayd intaad noolayd wa anta maanta wa anta adigu alyawma maanta awcadu waad ka wacdi badan tahay minka adiga xayan markaad noolayd maantood dhimatay baabad ka wacdi badan tahay buu yidhi markaad noolayd waayo qof geeriyooday intee in laeg buu qalbigaagu isbedelaa dul taagan tahay marka la kala jiidayo labadii isku jiray intee in laeg ka warran ayaa ayaad warwaraysaa naftii iyo jasadkii marka la kala saarayo bal ka warran naftu markay gurmayso eed ka fikiraysa adna laabud inay maalin soo socda un saasoo kale ay kugu dhici doonto intee in laeg baad isbedelaysaa xaggee la geynayaa qofkan xaggee lagu wadaa xaggee loo wadaa xaggee lagu socdaa ma isweydiisay qof dhow iyo qof dheer qof jecel iyo qof necab intaba waa la yskugu imanayaayo hal la maydhaa la odhanaya aayar baa la maydhaya kafan baa loo samaynayaa god madowna waa lagu ridayaa ma ka fikirtay marka iilka qofka la dhigayo ee kelidii godka madow lagu sii daboolayo ama se lagu sii aasayo runtii waa xaalad qofka muslimkiihi uuna marnaba ilaaweynin weeyi xaaladaasuu eegayo markaasuu leeyahay wa anta alyawma awcadu minka xayan waxba lagu moodaaba buu yidhi inaad ka wacdi badan tahay markaad noolayd iminka iminkaan wax badan kugu qaadanayaa buu yidhi bakaytuka waan ooyey waan kuu ooyey buu yidhi yaa caliyu caliyow bidamci cayni ishayda muggeed ayaan kuu ooyey oo famaa aghna albukaa oohintii waxba ma qabanin calayka dushaada shay wa kaanat waxa ahayd fii xayaatika noloshaada lii aniga cidaatun wacdi baa iigu sugnaa wa anta adigu alyowma maanta ayaad awcadu ka wacdi badan tahay minka adigu xayan markaad noolay ujeeddadu ujeedaa waa maxay talow gabayaagaasi waa idhaaru lxusni ama idhaaru lxusni walasa ama idhaaru taxasur weeyi nambarka sideedaad inuu qaala shaacir yidhaah bay ahayde waxba qaala shaacir ma odhana wey noo daba dhigay un qaala shaacir <coughs> si aan loo moodin in gabayaagii hore gabayga uu lahaa gabayaaga hore ma lahayn gabayga gabayaaga hore gabaygan ma leh nin kalaa gabayga leh ina amaaniina sideetanku wa bulliqtahaa ilaahay idankii lagu gaadhsiiye qad axwajad waxay u baahisay samcii maqalkayga ilaa tarjumaan bay u baahisay nin codka ii dhaardheereeya u fiirso qofku hadduu siddeetan jir gaadho tarjumaan buu u tarjumaanku waa maxay waa qof codka kor ugu qaada kelmadda tarjumaana haddii ta'da la fadxiyo rafcu sawt baa lagu macneeyaa macaanideeda ka mid weeyi haddii la godo tarjumaan la yidhahda maxaa lagu macneeyaa wax luqadoo la bedelo oo af kale lagu bedelo kolkaa ninkani ma tarjumaanku u baahan yahy nin luqadda u bedelo u baahan yahay mise luqadii wuu garanayaa cid codkun kor ugu qaada codkun kor ugu qaada ayuu ninkani u baahan yahay ina amaaniina sideetankii wa bulliqtahaa ilaahay idinkii lagu gaadhsii waan kuu ducaynayaaye ina amaaniina sideetankii wa bulliqtahaa ilaahay idinkii lagu gaadhsiiye qadax wajad waxay u baahisay samci aniga maqalkayga ilaa tarjumaanin in codka laydaloco muxuu ninkani uga jeedaa siddeetan jirka waa la yahay oo waa da saasuu wuxuu eegaa markuu waxeegayo markuu socdona sida bakaylaha ayuu labada lugood aad mooddaa inuu boodayo hadduu toosnaan jirayna wuu soo gotaa hadduu dheeraan jirayna wuu soo ururaa xubnihiisa oo dhaniba way daciifaan siddeetan jirka waa la og yahay iska daa wax kaloo waxaa la yidhaahdaa kaadidii markuu kaajayo nayii ka odhan jirtay tiftif bay uga socotaa qofku hadduu siddeetan jir gaadho kolkaa siddeetan jirka xubin oo dhan ayaa dabcaya ducfi buu sheeganaya markaa idhaaru ducfi baa la yidhaahdaa markaa gabaygan habka uu u tirinayo qaala abulcalaa almacari wuxuu yidhi wlii manطiq lam yarda likunha manzilii calى ananii bayna simakayni naaziluun walii manطiqun caqli baan leeyahay buu yidhi iyo carab caqli iyo carab ayaan leeyahay buu yidhi lam yarda lii raalli iiga noqon waayey kunha manzili derajadan aan deganahay halkan aan joogaba caqli ii diidan baan leeyahay buu yidhi oon raalliba iiga ahayn welii waxaan leeyahay mantiqun caqli baan leeyahay lam yarda lii aan raalli iiga ahayn kunha manzili derajadan aan deganahay ee dhabtaa calaa annanii hadda anigu bayna simaakayni labada xidig ee simaakaynka la yidhaha dhexdoodaa naazilun deganahay hadda labada xidig dhexdoodaan deganahaye la soco buu yidhi labada xidig dhexdooda ayaan deganahaye la soco buu yidhi welii mantiqun caqli iyo carab leeyahay lam yarda lii raalli buu noqon waaye kunha manzili derajadan aan deganahay calaa annanii anigu bayna simaakayni labada xidig ee simaakaynka la yidhaah ayaa naazilun dhexdooda deganay wuxuu yidhi ninkani horta derajadan dadku ii yaqaaniin caqligayga iyo carabkaygaa ii diidan buu yidhi kolkaa derajadan melihi iyo derajo ka sarrayso xidigaha dhexdooda ah ayaan leeyahay buu yidhi kolkaa gabaygan muxuu uga socdaabaad u malayn waa alfakru wuu faanayaa ninkani qaala ibraahim ibnu lmahdi wuxuu yidhi yukhaatibu lmahmuun ibraahim ibnu lmahdi ayaa ma'muun doonaya inuu la hadlo mamuun buu doonaya inuu iska raaligeliyo markaasuu yihi ataytu waxaan la imid jurma jurman dembi baan la imid shaniican foolxun jurman waxaan ku sheegayaa kelimatu jurman waa dembiga laakiin dadkeenna waxaad ka maqli doontiin iyagoo le war waxaani jurmi weyna jurmi weyna daate weynaa bay leeyihiin soo caynkaa war jurmiga daate lama yidhah dembigaa la yidhaah kolkaa daatada jirmi baa la yidhah jiimka hoos dhaba markaad daate ujeedid <clears throat> daatadu waa maxay baynu nidhi waa jirmi dembiguna waa maxay waa jurmi kolkaa way kala jiraan ataytu waxaan la imid jurman dembi shaniican foolxun wa anta adna lilcafwi cafwiga eh ahlun ahl baad tahay adna wax waad cafiyi jirtay buu yidhi adna xun baan la imid fain cafawta haddaad cafido famanun waa gallad xaggaaga ka timid buu yidhi haddaad cafido waa gallad ka timid wain qatalta haddaadii dishana fa cadlun waa cadaaladaadii buu yidhi kollaba anigunbaa ceeble buu yidhi kolley anuunbaa khaldan buu yidhi haddaadii dishana waa cadaaladunbaad ii dishay buu yidhi haddaadii cafidana dee gallad xaggaaga oonani laaweynin weeyaan buu yidhi kolkaa muxuu uga socdaa baad u malaynaysaa ibraahim ibnulmahdi gabayga ah alistirxaam walisticdaaf wey intaasi waa ijaabadii iskaga soo bax markaa bal waxaad u fiirsataa haddaba gabaygan kale eg bayin aqraad alkalaam fi ma yaati man aslaxa qofka wanaajiya maa baynahu waxa dhexdiisa iyo wa bayna allaahi ilaahay dhexdiisa ah ilaahay iyo isaga waxa u dhexeeya qofka wanaajiya aslaxa allaahu ilaahay baa wanaajinaya maa baynahu wa bayna annaas isaga iyo dadka waxa udhexeeya ilaahay baa wanaajinaya waman aslaxa ninka wanaajiya amra aakhiratihi aakhiradiisa amarkiisana aslaxa lahu ilaahay baa u wanaajinaya amra dunyaahu adduunyadiisa amarkeega waman kaana lahu ninka uu u ahaado min nafsihi naftiisa waacidun wacdi ku wacdiyaya xagga naftiisa ku uga ahaadana kaana calayhi min allah xagga alle wuxuu ka helayaa xaafidun mid ilaaliya inaka adigu la takdimu waxaad qarisaa alkayda cadhada ayaad qarisaa wa taxlumu waxaanad ku riyo waad dulqaadataa cinda alghadab wa taxlumu waad dulqaadataa cinda alghadab markaad cadhooto wa tatajaawas waad dhaaftaa cinda alqudra markaad karto wa tasfax waad cafidaa canizalla markaa qofkuu siibto ama uu simbirrixoodo haddaba labadaa namber bal u fiirso namberka koobaad muxuu ka hadlayey faa'iidatu lkhabar waxaynaan ogeyn baa laynoo sheegayey namberka labaadee inaka la takdimu lqayd cadhada waad qarsataa or maxaa laga hadlaya cadhada waad qarsataa in ogow inaan ku ogahay weeyi markaad cadhooto inaad cadhada qarsato qaala abu firas alxamadaani wuxuu ina ida shtada zama nuwanaaba khajbun wadlaham alfayta xawla buyuutina cudat ashajaacati wاlkaram liliqa alcidaa biidu suyuufi walinadaa xumru nacam haada wahaada dabunaa yuudaa damu wayuraaqu dam wuu faanayaa wuxuu yidhi inaa annaga buu yidhi ida shtada zamaan xilligu markuu adkaado wanaaba khadbun dhibaataduna ay weynaato wadlahama oo aad iyo aad ay u madoobaato arinku uu si xun usii madoobaado waa dhibaatadu markay si xun u qadhaadhaato alfayta waxaad ku arki xawla buyuutina guryaha ayaga hareertooda cudada shajaaca qalabka geesinimo qalabkii geesinimada lagu yaqaanay walkaram iyo deeqda ayaad annaga hareertayada ku arki doontaa liliqa alcidaa cadowga oo lala kulmo waxaa u sugnaaday biidu siyuuf seefo cadcad seefo cadcad baa cadowga oo lala kulmo usugan buu anagu annagu cadowga seefcad baanu u diyaarsanay welinadaa deeqdana xumru nacam geel cascas baanu u haynaa markaan doonayna inaanu wax deeqno geel cascas baanu leenahay buu yidhi markaan doonayna inaan wax laynana seefo cadcad baanu haynaa haadaa kan iyo wahaadaa kan bada'buna waa dhaqanka yaga kan iyo kanba waanu naqaanaa geelaa casna waanu bixinaa seeftaa cadna wax waanu ku gowracnaa yuudaa damun dhiig baanu bixinaa raganu laynay baanu magtooda bixinaa wa yuraaqu dam dhiig kalena waanu daadinaa annagoo maanta mag bixinaynaanu maanta haddana cid kale laynaa buu leeyahay markaa waa faan markaa ninkani faan ayuu faanaya qaala shaacir gabayaa kale ayaa yidhi madat layaali lbiidu fi zamani siba waata almashiibu bikuli yawmin aswadin madat layaali lbiidu fi zamani siba waata almashiibu bikulli yawmin aswadin madad waxaa tegay alla yaalii habeenadii albiidu cadcadaa fii zamani sibaca waktigii caruurnimada waktigaan caruurnimada ku jirnay xilliguba u wada caddaa maalintoo dhani farxad bay ahayd bal ilmo yar u fiirsada ilan taklifo saarani ma jirte miyuu fikirayaa biil lagama rabo oo kharash kale lagama rabo oo wax kale loogama baahno oo xisaabtan kale ma horyaal keliya waxa u muuqata un kubaddaa yar u eryanayo iyo ilmahaa yar iyo ciyaartaa yar iyo waaa yar markuu daaladaa u yaro nasanayo isyar tuurayo kolkaa wuxuu ku leeyahay war waktigii farxadda iyo quruxda lahaaba waktigii caruurnimada weeyaan madad waxaa tegay alla yaalii habeenadii albiidu cadcadaa ayaa fii zabni siba xilligii caruurnimada tegey wa ataa waxaa yimid almashiibu ciradii ayaa la timid bikulli yawmin maalin kasta aswado oo madow ciraduna waa werwer iyo qoomamo iyo murugo joogta uunbuu yidhi waa wakti uu qofku fikirayo idhaha weeyaan waadad fahmaysiin baanu malaynaya ninku kolkaa macnaha wuxuu ujeedo marwan binu abi xafsin wuxuu yidhi min qasida awiila yartii biha macan binu zaaida macan binu zaaida ilaahay haw naxariistee ninkani nin aada loogu baroortay weeyaan caalamka markaad eegto in badan baa loo baroortay runtii macan binu zaaida madaa lisabiilihi macnun waabqa makaarima lan tabida walan tunaala kaana shamsa yowma usiiba macnun min alidlaami mulbasat hilaama huwa aljabalu aladi kanat nizaarun تهد من العدو به الجبال فإن يعلو البلاد له خشوع فقد كانت تطول به اختيالا أصاب الموت يوم أصاب معنى من الأحياء أكرمهم فعالا وكان الناس كلهم لمعن إلى أن زار حفرته عيالا مضى لسبيله معنون وآبقى مكارم لن تبيد ولن تنال كأن الشمس يوم أصيب معنون من الإظلام ملبسة ظلام هو الجبل الذي كانت نزار تهد من العدو به الجبال فإن يعلو البلاد له خشوع هو الجبل الذي كانت نزار تعد من العدو به الجبال فإن يعلو البلاد له خشوع فقد كانت تطول به اختيالا أصاب الموت يوم أصاب معنى من الأحياء أكرمهم فعالا وكان الناس كلهم لمعني إلى أن زال حفرته عيالا madaa lisabiilihi dariiqiisii ayuu tegey macnu ninkii macni la odhan jiray waddadiisii ayuu maray wa abqaa laakiin wuxuu ka tegey makaarimo sharaf lan tabiida aan weligeed baaba'aynin walan tunaalo aan iyadoo kalena la gaadhaynin ma nin baa sharaftiisa sharaftiisa sharaf lamida gaadhi kara madaa wuu tegey lisabiilihi dariiqiisa macnu ninkii macni la odhan jiray wa abqaa wuxuuna reebay makaarimo sharaf lan tabiida aan weligeed baaba'ayn walan tunaalo aan la gaadhaynin kaana shamsa cadeedda waxaa la moodaa yowma usiiba macnun maalintii macni la asiibay min alidlaami xagga madowga mulbasatun in la huwiyey dalaaman madow cadeedda gebigeedaba madow noqotay buu yidhi huwa aljabalu buur buu ahaa ninkani alladii kaasoo kaanad nizaarun qabiilka reer nizaar oo dhani ay ahaayeen tahudukay ku dukeeyaan min alcaduwi cadowga bihi isaga aljibaala buuro cadowga sida buuraha u waaweyn isagay ku dukayn jireen fain yaclu lbilaada wadanka hadduu ka dul lahu dartii khushuucun khushuuci hadday waddankao dhan ka dul muuqato faqad kaanat waxay ahayd taduulu bihi tii ay ku dheeraato ikhtiyaalan iyadoo isla weyn waddanka ayaa isagoo isla weyn sidaa u yar xaragoon jiray isaga dartii buu kuleeyahay asaaba almowtu mowtkii wuxuu asiibay yowma asaaba macnan maalintuu macni asiibay min alaxyaai dadka nool wuxuu ka asiibay akramahum kii ugu sharafta badnaa facaalan xagga ficilka wa kaana annaasu dadku waxay noqdeen limacnin ninka macniya waxay u ahaayeen ilaa an saara ilaa intuu ka buuqanayay xufratahu qabrigiisa ciyaalan ciyaal dadko dhaniba ciyaalkiisii bay ahaayeen ciyaalka waxa loo yaqaanaa kaad biiliso dadko dhanba macni baa biilinayey buu yidhi ilaa ka geeriyoonayey waad arkaysaayo ninkani dee nin dhintay buu ka hadlayaaye maxaad u malaynaysaa mxuu muxuu ka hadlayaa waa idhaaru lxusni walsa wa qaala aakhar nin kale ayaa yidhi isagoo hadlaya fma lii xiilaة إla rajaaئي lcafwka in cafawta وxusna ظني fakm min zlt lii fi اlkhضايا cadidtu anaamilii وqaractu sinii yadun الnaasu bi khayra وإnii lashar الkhalqi in lam tacfu canii wuxuu yihi geeridii waa markii sakaraat lmowtkii wuxuu xasuustay waxa ka horeeya oo dhan ayuu xasuustay markaasuu sidaa wego wuxuu yihi famaa lii xiilatun ilaa rajaa'i licafwika in cafowta waxusna danni fakam min zallatin lii fi lkhadaayaa cadidtu anaamili waqaractu sinni yadunnu nnaasu bi khayran wa inii la sharu lkhalqi in lam tacfu canni gabayga xikmad badan baa ku jirta culimadeenni waxaa la hayaa waxaa la hayaa rag culimadeenna kamida welibana dhaxalka inooga tegay raggii tafaasiirta inooga tegay waxa la hayaa waraaqda waxay ku si jeebka waxay ku sidan jireen waraaq maalin kaste waraaqdaa way soo saari jireen intay sidaa u soo saaraan ayaa meel gaara waraaqda ay saa ugu eegi jireen kadibna jeebkay ku celin jireen waa la jiray waraaqdaa waxaa ku qoran maalintuu dhintay ayaa jeebkiisii qacanta la geliyey markaasaa la eegay waxaa ku qoran abyaadan abyaad ku dhadhow oo laakiin geerida ka hadlaysa abyaadan abyaad ku dhadhow oo geerida iyo ku xasuusinaysa aakharadaada ayaa ka hadlay ayaa ku qoran kolkaa qofku waa inuu kolley xasuustaa ou xasuusnaadaa mustaqbalkiisa dambe famaa lii iima aha xiilatun xeeladi ilaa rajaa'i rajahayga mooyaane licafwika cafwigaaga ilaahu aan rajaynayo ilaahow xeelad melihi camal melihi keliya waxaan rajaynayaa un cafwigaaga in cafowta haddaad i wa xusna dani malo wanaagsanna ilaahu waan kaa qabaa oo waxaan aaminsanahay inaad tahay ilaahay raxiima oo raxmaan ah oo annagoon waxba kugu lahayn adduunkaba wax iska kaaya siin jiray famaa lii iima aha xiilatun xeeladi ilaa rajaa'i rajahayga mooyaane licafwika cafwigaaga aan rajaynayo in cafowta haddaad i cafido iyo wa xusna danii malahayga wanaagsan mooyaane fakam min zallatin alla simbirixa badanaa lii anigu aan leeyahay fi lkhataayaa oo gafafka aan ka galay cadidtu anaamili xubnaha ayaan qaniinaa faraha ayaan dhexda ka cunaa wa qaractu sinii ilkahaygana waan garaacaa markaan xasuusto yadunnu nnaasu bi dadku waxay ii maleeyaan khayran khayr bay ii maleeyaan wa inii aniguna la sharu lkhalqi khalqigoo dhan baan ugu shar badanahay in lam tacfuu canii ilaa hadaadaan iska kay cafiyin waxaan uga soconnaa cadidtu anamili ma haysin daadka hore in la kasriyo ayay ahayd daadka hore in la kasriyo kaygu wuu filxiyey daadka hore cadidtu baa la doonayaa cadadtu buu yidhi sow maaha waa khata aan qarsoonayn weeyaan waa cadidtu waayo cadidtu baa loogu dhawaaqaa wa qaala abunawaas wuxuu yihi fii maradi mawtihi xanuunkuu uu ku geeriyoonayey ayuu gabaygan ka tiriyey wuxuu yihi markuu gabayga tirinayey daba fiya siqaamu suflan waculwan wauraani amuutu cudwan facudwan dahabat jidatii biطaacati nafsi watadakartu طaacat allahi ridwan lahfa nafsi calaa layaalin waaya min tajaawaztuhuna licban walahwaan laqad asa laqad asa'na kula اlإsaaءaةi fallahuma صafxan cana wغafura wcafwan faacilaatun mustafciluun faacilaatun faacilaatun mustafciluun faacilaatun wuxuu yidhi abunawaas daba waxaa igu soo socday buu yidhi fiya aniga dhexdayda waxa socday asiqaamu xanuun xanuun baa i socday buu yidhi suflan wa culwan kor iyo hoos ayuu xanuunkii ii galay buu yidhi daba fiya waxaa i dhex socday asiqaamu xanuun baa i socday suflan wa culwan kor iyo hoos wa uraani waxaan isku arkaa buu yidhi amuutu inaan dhimanayo cudwan cudwan xubin xubin baanu dhimanayaa buu yidhi dahabad waxaa tegtay jiddatii dhallinyarnimadaydii ayaa bidaacati nafsi intaan naftayda adeecsanaa ayaa iga tegay buu yidhi intaan dhallinyarta ahaayoo dhan naftayda hawadaydunbaan la ciyaarayay buu yidhi watadakartu waxaan xasuustay daacat allah ilaahay daacadiisana waxaan xasuustay nadwan markaan gaboobay mar alle markaan gaboobay un baan isidhi buu yidhi cibaadayso lahfa nafsi alla qoomamadaydaay calaa layaalin aan habeenna u qoomamoonayo iyo wa ayaamin maalmo tajaawastuhunna aan soo maray lcban anigoo ciyaaraya walahwan iyo anigoo mashquulsan qad asanaa xumaanu samaynay kula isaa xumo kulligii waanu samaynay xumoo dhan waan soo samaynay fallaahuma allahayow safxan cana alla ilaahow naga dhaaf waafran ilaahow naga astur wacafwan ilaahow naga cafi buu yihi markaa inaka adigu idaa ra'ayta markaad aragto fii akhiika walaalkaa cayban ceeb lam taktumhu ma qarisid adigu walaalkaa markaad ceeb ku aragto ma qariside markaaba waad sheegtaa ujeeddada laga leeyahay waad garanaysaa waad la socotaa qaala ibnu nubati asacdi wuxuu yihi ibnu nubati asacdi ninkii la jiray ibnu nubati asacdi ninkii la jiray baa yidhi yafuutu daji yafuutu dajiica turuhaati dilaabuhu wayadnuu ila alxaajaati man baata saaciyan يفوت ضجيعة نهاتي دلابه ويدنو إلى الحاجات منبanta sاaعيا يفوت waxa ka taga ضجيعة نuhaad ninka baaطilka la jiifa dilaabuhu ka tegaya haddaad baaطilka la jiifto waxaad dalbaysay ama aad miyuu ku iman miyuuna kaa tegaynin يفuت wuu ka tegayaa ضجيعة نuhaad ninka baaطilka la jiifa dilaabuhu wuxuu dalbayey wayadnu waxa u soo dhowaada ilalxaajaati baahidiisana man baata ninkuu waagu u baryo saaciyan isagoo dadaalaya qofku waagu u baryo isagoo dadaalaya ayaa wuxuu doonayay gaadha qaala amiir abulfadli cubaydullah wuxuu ihi fii wasfi yowmin maair maalin aad uu roobku u da-ayo ayuu gabaygan tiriyey dahadna asamaau calaa xiini saxwin bigayfin calaa haamina musbilin waashrafa asxaabuna min adaahu على خطر هائل مسبل فمن لائذ بفناء جدار وآو إلى نفق مهمل وجادت علينا سماء سقوف بدمع من الوجد لم يهمل دهادنا السماء على حين صاح وين بغيث على هامنا مسبلين وأشرف أصحابنا من أذاه على خطر هائل مسبلين فمن لائذ بفناء الجدار وآو إلى نفق مهملين وجادت علينا سماء السقوف بدمع من الوجد لم يهملي gabayga gebigiisa khalad baa loo qoray gabaygan inoo qoran siduu u dhan yahay khalad baa loo qoray beyt kaste waxaa loo baahnaa markii gabayga ay qorayeen inay u qoraan calaa xiini saxwin mahaysiin saxwin wowga in xagga dambe la mariyaa loo baahnaa waayo gabayga laxankiisu xaduu ku joogaa qeybta hore dahatna e, samaau calaa xiini saax win waa in xagga dambe la raaciyaa winta markaa min adaa ma haysa adaa lagu daayo hada xagga dambaa la raacinaya calaa jidaa in alifka lagu daayo ra'da xagga dambaa la raacinaya suqu in wowga lagu daayo fayfida xagga dambaa la raacinaya dahadnaa waxaa nagu kadisay ama asamaau samadii ayaa nagu kadisay calaa xiini saxwin maalin daruuriba ayna jirin maalin ayna daruuriba jirin buu ciryaroo da-ayaa nagu kadiyey buu yidhi bikaythin roob calaa haamina maskaxda yadan musbilin lagu soo raariciyey maskaxdaa unbuu nagaga shubmayba buu yidhi roobkii maalintuna saxwi bay ahayd oo daruurba ma lahayn markeega hore wa ashrafa waxay u sigteen asxaabuna asxaabtayadii min adaahu roobka dhibaatadiisa calaa khatarin khatar haailin weyn musbilin oo lasoo dhaweeyey welibana ama lasoo raariciyey khatar baanu qarka u wada fuulnay buu yidhi waxaa naga mid ahaa markaa waan kala yaacnay buu yidhi fa min laadinin fa mina waxaa naga mid ahaa min laadinin mid magan galay bifinaai ljidaar gidaarka hadhkiisa hooskiisa yar ragga qaar baa gidaarada isku hoos kuusayey buu yidhi oo halkaa hoos galay waaawin ragna waxay u ilaa nafaqin god muhmalin beri hore la ihmaaliyey god waama laga baxay ayay qaarkayana isku tuureen ay roobkii ka galays buu yidhi wajaadad calaynaa waxaa noo deeqday samaau suquuf sakfigii samadoo kale ahaa sakfigan sare ee iminka masaajidku leeyahay roobku hadduu tandhaaf noqdo soo ma sii dayn karo samaau suquuf waxa weeye sakfiyadii baa nagu soo horay sida cirka ay iyaguna noogu da-een waa daroorintii wajaadad calaynaa waxaa noo deeqay samaau suquuf saqfigii samada oo kale ahaa bidamcin ilmo ayuu noogu deeqay min alwajdi warwar ah lam yahmul oon mar qura kala joogsanaynin ilmo joogtaa ah ayuu gidaarkiina sii daayey bu waa gidaaradiina way nagu darooriimeeyeen ninkii jaaxid lo jiray wuxuu ihi ereyga jaaxidi waa indhabuur kolka qofka indhaha waaweyn baa jaaxid la yidhah af carabiga almashhuuratu buu yihi tashigu liqaaxu lcuquul caqligu rimiya haddaad doonayso wax caqliga rimiya waa kolka haddaad tala badan tahay oo dadka talada aad waxweydiiso caqligaaga ayaa ilmo wax fiican ku dhali doona wuxuu kuu dhali doonaana waa waxaad qaban doonta de almashhuuratu tashigu liqaaxu lcuquul caqligu rimiya waraa'idu sawaab waana ilaalada maxay sawaabka saxdana isagaa kuusoo ilaalinaya wlmustashiirka tashadaana calaa darafi najaax guusha darafteedu taagan yahay qofku hadduu tashado wastinaaratu lmari qofka iftiinkiisu bira'yi akhiihi walaalkii ra'yigiisa ayuu ifsanaya ama uu shidanaya oo min cazmi umuur umuurta la go-aansanayo iyo wa xasmi tadbiir maamulka wanaagsana qaala mutanabi wuxuu yidhi wahwa mariid isagoo ku buka bilxuma xumad mutanabi oo xumad yari ay qabatay baa yidhi aqamtu biardi misrin falaa walaa'i takubu biya arikaabu walaa amaami wamallaniya alfiraashu wakaana janbii yamalu liqaa'ahu fii kuli caamin fii kuli caamin waa sax wuxuu yidhi aqamtu waxaan deganahay buu yidhi biardi misr dhulka reer masr baan joogaa falaa waraa'i xaggayga dambe takhubu biyo rigaab gaadiid ilama ordayo walaa amaami xaggayga horena gaadiid ma cararayo gaadiid iga horeeya iyo gaadiid iga dambeeyaa toona ma jiraan bilaa gaadiid baan meesha deganahay buu yidhi waa dhulkaa reer masr wamallanii waxaa idaaliyey alfiraashu gogoshi dhinacaygiibaa dhulka ka daalay buuhi gogoshii way idaalisay wa kaana jambi dhinacayguna wuxuu ahaa yamalu kii uu daalo liqaa'ahu la kulankiisa kulli caamin sanad kaste dhinacayga iminka gogosha laftiisaa idaalinaysa buu yidhi awal horena dhinacaygaa gogasha daalin jiray buu yidhi oo gogasha iga caban jirtay iminkana anaa gogashii ka cabanaya aqamtu waxaan deganaa biardi masr dhulka masar ayaan deganahay falaa waraa'i xaggayga dambe takhubu bii ilama degdegayaan arrinkaabu gaadiid walaa amaami xaggayga horena gaadiid ilama degdegayo weeyaan buu yidhi gaadiidan raaci karayaaba ma jiro wamallanii waxa idaaliyey alfiraashu gogoshii wa kaana jambii dhinacaygu wuxuu ahaa yamallu liqaa'uhu la kulankiisa kii daaliya fii kulli caamin sanad kaste sanad kastana isagaaba daalin jiray buu yidhi markaa aqamtu bardi misra falaa waraa'ii tahubu bi alrikaabu walaa amaami wamallaniya alfiraashu wakaana janbii yamallu liqaa'ahu fi kulli caamin waxaan u malaynaya waa gabaygii inoogu dambeeyey cashirka wuxuu yidhi unur waxaad nasri u bedeshaa qowl abi ayib ubayin karada inii usaaxibu xilmii wahwa bi karamun walaa usaaxibu xilmii wahwa bi jubunun walaa uqiimu calaa maalin adilu bihi walaa walaa bimaa cirdii bihi daninun wuxuu yidhi inii anigu buu yidhi usaaxibu waxaan la saaxiibaa xilmi dulqaadka horta anuu nin dulqaad badan baan waan iska dulqaataa wahwa markuu dulqaadku bi aniga karamu sharafii yahay war dulqaadku hadduu sharafii yahay waan iska dulqaataa buu ku yidhi walaa usaaxibu lama saaxiibo xilmii dulqaadkayga wahwa bi jubulun markuu fulaynimo igu yahay dulqaadku hadduu fulaynimo igu noqonayana ma sameeye buu yidhi anigu hadduu sharafii yahayna waan sameeyaa walaa uqiimu weligay ma haysto oo kuma dulnagaado calaa maalin maal adilu bihi aan ku dulloobayo maal aan ku dulloobayana kuma dhego walaa aladu ma macaansado buu yidhi bimaa shay cirdii sharaftaydu bihi bisababihi darinun ay ku wasakoobayso wax sharaftaydu ay ku wasakoobina weligay kuma dhego buu yidhi oo ma haysto inii usaaxibu xilmii wahwa bi karamuun walaa usaaxibu xilmii wahwa bi jubnuun walaa uqiimu calaa maalin adilu bihi walaa alaadu bimaa cirdii bihi darinuun inii anigu usaaxibu waxaan la saaxiibaa xilmii dulqaadka waan la saaxiibaa wahwa kiyo dulqaadku bi aniga karamun sharaf ii ah walaa usaaxibu lama saaxiibo xilmii dulqaadkayga wahwa isagu bi aniga jubunu fulaynimo markuu igu yahay walaa uqiimu kuma dul nagaado calaa maalin maal adilu bihi aan ku duloobayo walaa aladu mana macaansado bimaa shay cirdii sharaftaydu bihi isaga darinun ay ku wasakoobayso waxay sharaftaydu ku wasakoobina ma macaansado labadaa laylasna dee kollay kitaabkaa kaaga shaqeeye dambe insha allah halkaa ayuu inoogu joogaya wallahu aclam